والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج aadaakani baabka unil islaami islaamnimadka ahaanshihiisa uu yahay yahdimu mid duminaya maa qablahu wixii ka horeeyey ee dunuub ahaayee dee shirki ugu weynaa waxa weeyaan inuu duminayo uu baabiinayo tirtirayo taas buu baabkeedii yahay bal caddaynteediiyo wixii kuba yimi halkaa wakadaa saas kale waxa oo iyaduna la mid ah islaamnimadka alhijratu hijradii uu ruuxu dee soo hijrooday isagoo waxa weeyaan bilaadiisii ka tegay si uu diintiisii waxa weeyaan uula badbaado dee waana hijrada waqtigii rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiiskuna uu kuba tacalluqsanaa hijradii maka iyo meelihii kale daartii kufriga laga hijroonaya madiine la imanaya ahayd rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh si loogu yimaado oo waxa weeyaan dee jihaadadii iyo umuurihii kale islaamkaba ruuxu u guto iyo walxaju xajkina isaguna saas oo kale weeye xadiiska inoogu imanayaan xadaثna mحamed بن المثنى العنزي وأbو معن الرقاشي وإسحاq بن منصور كلهم عن أbي cاaصم واللفظ لبن المثنى قال xadaثna الضحاك يعني أbا cاaصم قال أخبرنا حيوة بن شhريح قال xadaثnي يزيد بن أbي حبيب عن بن شماسة ama شماسة المهري قال xضرنا cمر بن العاaص وهuوa في سياقة الموت sanadka kolley dadku intooda badan waa dad aan soo wada aragnay muslimna saddex sheekh buu xadiiskan imika ka wada wariyey oo saddex sheekh midi waa محamed بن المثنى العنزي nisbadan dee caawa inagu soo korodhayna waa reerkoodii weeyaan uu isagu kaba dhashay canaza nuuntuna way fadxisan tahay siay zaaduba ufadxisan tahay bal markaa waa reerkoodii waa nisbo waana reerkii uu kaba dhashay in badanna waan soo aragnay isaga ilaa dee waan soo haynay un ilaa muqadimadii isaga moxamed ibn اmusanى abu macni raqashi horta nisbadan raqaash qaafku mashadna waxaana yidhaaheen waa haweeney magaceed raqaash bintu qays ibn sac saclaba la odhanayay oo mala awlaad badan yeelatay oo dee waa tan de awlaaddeedii loo nisbeeyey oo markaa qaafkuma shadne magaciisa ninkan waxaa la yidhaha zayd ibnu yaziid baa la yidhaha waa nin siqa ah oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay weliba kuwoodii dhaxa ah kitaabkan muslimna afraaddiisa weeye macnaa muslim baa wax ka horiya bukhaarina kuma sugna kutubtan kale usuushana kuma sugna isagan kitaabkan aan hayna ayuu ku sugan yihu axaadiis aan saa u badnayn kuba leeyahay laakiin waa nin hiqa weeye oo sheekhyada muslim ka mid ah magaciisana waa ta aan sheegay oo zayd ibnu yaziid baa la idhaa isxaaq ibnu mansuurna waa nin musanifo xataa kutubtiisii imaka adigu waxa me adigu nin eh, waxa weeye taas isna hiqaa weeye oo marar aynu soo aragnay weeye isaga ama waxoogaa horeba aan soo aragnay haddaba saddexdoodu abu caasim nin la idhaa bay ka wada wariyeen magaciisu waa tan lafdiga inoo soo socday xadiisku waa lafdigii moxamed ibn lmusanى labada kale waa macno ahaanun ee lafdiga uu inoo soo naqlin doonaa iyo siyaaqa uu inoo keeni doonaa waa kii moxamed ibn lmusanى marka moxamed ibn lmusanى muxuu odhan doonaaba ama yihi xadathana ضaxaak ضaxaak waa abu caasim kanun oo ضaxaak ibnu makhlad ibnu ضaxaak baa la yidhaah horena waynu usoo maray wuxuu aada mashhuur ugu yahay kunyadiisa iyo laqab uu leeyo abu caasim الnabil taas buu aada mashhuur uguba yahay marka la eego bukhaari oo kale dee muslim waa sheeka sheekhadiisa ayuu sheekhu yahay bukhaari oo kale min akbari ama min de shuyuukhi waa sheekadiisa ragga ugu waaweyn oo waa raggii taabiciintii soo gaadhay baabuu kaba mid yahay marka marka la eego sheekhada bukhaari dabaqada koobaad ama ragga ugu roon roon ee xaggaa uguba da-weyn ayuu bukhaari kaba mid noqonaya muslim laakiin waasitadan buu kagaba wariyey marka aضaxaak ibnu caasim o atbaacu taabiciinti waa ta aan leenahay waaba dee taabiciintii buu soo gaadhayba ayaa wuxuu ka warinayaa xaywat ibnu shureyx nin la yidhaaho isagu ninkan ma aha taabici sheekhe kaloo taabiciina waa leeyahy waa nin atbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweynaa waana nin faqiiha oo zaahid ahaa caabid ahaa karaamaad kala duwana ay kasoo naqliyaano sabtina ama xaggan axaadiisana siqa iyo itqaan badan ku lahaayo reer masar ah bal ninkaas weeye xaywat ibnu shurayx oo adugu waa nin waxaan leenahay atbaacu taabiciintii raggii ugu weyna oo dabaqadii malikiyo waana nin hiqa ah weeye faqihna ahaa zaahidna ahaaba m kii ibnulmubaarak baa laga soo naqliya axad kastoo layga warramay oo dee lay sheegay oo war dee layga sheegay waa dadkii la ammaanayo dee mansilada iyo martabada lahaa markaan la kulmo aragtidaydu ama san ku arkayay duuna sifa si laygu sifeeyey ee laygu tilmaamay way ka waabsanayd oo ujeedadu in sifadii ayaaba dee waa sifaad aad moodo kol in la yar buunbuuniyey oo waxaan ku arkay iyo wixii laiga sheegay dee waxa weeyaan sifadii markii hore aan ergay aragtidaydiisan u arkay way ka hooseysay intii laigu sheegay xaywat ibnu shureix mooyaane oo isagu si laygu sifeeyey waaba kasii sareeyey buu leeyahay waa kasii weynaa ujeedadu waxaan uga jeedaa waa manzilada iyo martabada lahaa dee kutubta taraajimta sida si yar iyo keyrkoodna tarjamadiisa waa kaba helaysaan waxyaalaha aan sheegayo de waa nin caabidn ahaa oo bacdulkaraamaatan ay kaba soo naqliyaan ama yaziid ibn abi xabiib waxaan filaya hore o nin soo marre nin faqiho reer masar oo aabihiina suweyd baa la idhaaye laakiin siqaaru taabiciin isagu ah waa taabici lakin waa raggii ugu yaryaraa marka ninkan ay caawa isaga inoogu horeysu kaba warinaya nin isna siqa ah reer masar ahaa oo waxa weeya cabdiraحman baa magaciisa la yidhah cabdiraحman ibnu shamasata ama kol kol shiintana way kasriyaan oo waxa weeyaan bal ninkaas weeyaan o waa ninkan ba dee camr ibn caas iyo inankiisi cabdالlahi ibn camrin iyo laba kulmo waa nin taabici oo siqana wey almahariyina waa nisbe reer weeye oo mahara waa reerkii isaguna reerkoodii ahaayo waa nisba bal waay waxyaalaha ku tacalluqsan xagga magacyadan qaala wuxuu yihi cabd ibnu shamasa xadarnaa waanu xaadirnay camr bna alcaasi camr bn alcaas saxaabigaa ah, mashhuurka ah walxaal huwa isagu fii siyaaqati lmowti geeri siyaaqeed uu ku sugan yahay ujeedada uu dee sake naftu ay ka socotaba ama dee waktigaa nafta laga eegayo nafka eeg buu ahaa siyaaq mowt buu kuba sugnaa oo de waxa weeyaan waa xaalade nazci walow hadli karayo caqligiisu joogo waa kan xadiidka dheer ba inoogaba warrami doona laakiin waktigaa dee haatan nafka eega uu ahaa ayaanu xaadirnay camr bn اcaas dee saxaabigii macruufka kolley meeshuna masr bay ahayd masrna isagoo waalika ayuu dhintay muddo dheerna dee markaas marka la geeyo toban sanadood iyo ziyaado ayay oo afar sanadood oo khilaafadii de malaha adigu waxa weeyaan cumar adigu dhowr ah ama waxa weeyaan iyo cusmaan wax ka dacayo in cusmaan kaba mida iyo haddana markii dambe mucaawiya wuxuu qabtay iyo umuurahaas ay ahayd daba markaa fi wahuwa fi siyaaqati lmowti fabakaa waa ooyey camr bn alcaas waktigaa uu dhimanaya ilaa sagaashanna waa gaadha la saddex iyo afartankii hijrada weeye طawiilan waa zamana طawiila haddaan waصfi uga طawiilan zaman kuba sifayno Eh, haddaan masder aan qadarnay aan kuba sifaynana waa bukaa-an طawiila buu noqon oohin dheer buu ooyey ama waqti dheer buu ooye waxawala waanu wareejiyey wejahu wejigiisii buu ilaaljidaari xaggii jidaarka oo dadkii xaggoodii buu kaba jeestay oo dhinacii gidaar jidaarkii ka dambeeyey ayuu u jeestayba fajacala bnuhu inankiisii baa wuxuu gudagalay yaquulu xaal inuu ku qowlayo ama yaquulu leeyahay oo isaga ku leeyahay yaa abataah aabbahayow ama basharaka miyaanu ku bishaarayn rasuul ullahi rasuulki ilaahay salى اllahu عalayhi wasalam bikada waxaa miyaanu kugu bishaarayn ama basharaka miyaanu ku bishaarayn rasuul ullahi salى اllahu عalayه wasalam bikada waxaa ee waktigan kolley oohinta waxaa keenay waa xaaladan uu imika gudagelayo ee kaba horeysa dee cabsideed iyo baqashadeed baa adigu tan keentay markaa isagoo taa ka fudaydinaya ayaa inankiisii waxyaaluhu xusuusiyey umuuro dee kolley bishaaraadkii ahaa oo dee waxa weeyaan ama acmaashiisii hore uu qabtay haba noqoto fa jihaadadii matalan markaa shaam kaba socday markii dambe fatxigii masra iyo umuuro rasuulka ilahi miyaanu dee rasuulka ilahi waktigiisiina dee bal isagoo waktiyadaas oo islaamin babu qaarkood oo weliba kabira saxaaba ay kuma jiraan waxa weeyaan waxa weeyaan ama dee saraayaha qaarkood buu qaa-id ugaba dhigay rasuulka ilaahay miyaanu umuuraha caynkaasa kugu bishaarayn taas buu yidhi bal masalan oo waxa weeye un de waxaanay halkan culimadu kaba qaataan tan dee iyadoo dee waxyaalo kalena ay jiraanba inay habboon tahay ama dee xadiiskana inooguba sugan tahay inay mustaxaba dee ruuxii muxtadarka ah waa ruuxa sakaraadka kuba yimi ee sakaraadka ah nafka eega ah in lagu baraarujiyo inuu dadniga iyo ilaah markaas dadnigiisa fiicneeyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaba filanayo iyo rabbi naxariisanayo taa inuu fiicneeyo bal dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh muxuu ku yidhi ba kitaabka ku iman doona haddii alla yidhaaho laa yamuutana axadukum ilaa wahuwa yuxsinu dana billah axadkan yaanu dhiman isagoo dadniga fiicnaynayo mooye markaa uu ruuxu waktigan cabsi maxaxalkeed ee cabsida waxay faa'iidadeedu ay tahay ruuxu inuu xumaantii ka joogsado oo waxyaalo imaka waktigan xumaan iyo wuxuu kuma jira la iman karaaba ma jirto e waa in kol haddii dee waktiga ay tahay rajihii uu saafi yeelo ilaahay naxariistiisa uu rajeeyo ruuxa mu'minka ah bal marka waxay idhaaheen intaa lagu baraarujiyo loo sheego aayaata raja imaka halkan dee waxyaalo isagaa bishaare u ahaayo oo is-horreeyu u sheegay e haddaanay taasi jirinba aayaadka naxariista aayaadkan rajaha iyo axaadiistii cafiga iyo umuuraha caynkaasa loo sheego loogu bishaareeyo wixii ilaahay subxaana watacaala dadka muslimiinta iyo dadka mu'miniinta u diyaariyey ee naxariis iyo fadli ahaaba haddii bal acmaashiisii fiicfiicnayd bal haddii wax la sheegi karayo looga sheeg sheego si taas ay ugu xambaarto danigiisa inuu fiicnayu taa kuba dhinto waxaanay leeyihin waana de sina uu yidhi halkan arrinta caynkaasi wax la isku waafaqsan yahay <clears throat> qaala wuxuu uhi faaqbal weji cabdiraxmaan baa odhanaya ina shamaasa markaasuu xaggii dadku usoo jeestay wejigoodii buu xaggii soo qaabiliyo faqaala wuxuu yihi ina afdala ma kii ka ugu fadliga badan nuciddu aan dee diyaarsanayne aan isleene waa idinka horeeya oonu dee bal matalan yowmkan imika aan qaabilayo wixii ka dambeeya aan ugu talagelaynen u diyaarsanay waxa ugu fadliga badani shahaadaةu an laa ilaha ilا الlah وana mحamada rasuul الlah waa tawxiidka ilaahay subxaanaه wataعala aan waxidayno rumaynta aan ilaahay rumaynayo rasuulkiisii salawaat ullaahi wasalaamu عalayh bal taas ba waxaanu dee waxa weeyaan aan leenahay waa idinka horeeya kayd buu idin yahay aan ugu sii talagalnay oon u diyaarsanaynay waxaan balmatalan imaka aan qaabilayo wixii kaba dambeeya taas uguba mudan marka wuxuu yihi isagoo iska warramaya ini anugu kuntu waxaan ahaa calىa aطbaaqi halaaثin macnaa saddex xaalo ayaa isoo maray adbaaq waa jamcu dabq latarkabuna dabqa can dabq oo waata laguma fasiray latarkabuna xaala bacda xaalin adbaaq markaa dabq bay dabq halkana bimacnaa xaal weeye marka wuxuu leeyahay saddex xaalo oo kala duwan oo dee waktigiisii waa waxyaalihii soo maray kala dambeeyey ayaa waxa weeyaan isoo maroon kuba sugnaa taas buu ihi ay calىa axwaalin waxaan ha uu leeyahay sheekhu raximah الlahu taعaalى waa sharaxan haye sharxii nawowi weeye iyadoo lafdigan dabq bimacnaa xaal yahay ayaa keentayba cadadkii waa cadadkan salaatin in la ta'niisiyo oo dee matalan ta'niiska halkana waxa weeye waa dee lafdigu maha lafdi ta'niise wuxuu uga jeedaa cadadka qaacidadiisa ahayd khaasatan qaybo bal saddex ilaa sagaalba ka soo qaado inay dee khilaafto macduudkiio haddii macduudku uu markaas mu'anas yahay lafdiga cadadkaa la tadkiiriya taasi waxay ka dhigan tahay waxaan la tirinayaa mu'anas oo taaniiska taasi ugaba jeedaan bal markaa taasaa keenta ujeeddadu haddii lafdiga ujeeddadiisa haddii lafdigan dabaq mudakernimadiisii loo isticmaalayo calىa aطbaaqin mudakar buu ahaaye dee halaatatin cadadka la ta'niisin lahaa si ay dee ukhilaafto lafdigii mudakarka taasi uga jeeda eh, lakiin waxaan filayaa waxaan soo marnay de mean soo sheeg ma filayo waa waxaan soo sheegnay oo bal iyadu waa midba e laakiin laba xaalo ayaan soo sheegnay markay halka ama baabka cadadka la joogo oo labada xaalaba marka ay banaanaanayaan oo haddii imika tamyiizki uu kaba horeeyo ama macduudka uu kaba horeeyo cadadkiisa halkan aan hayno horeba waxaan usoo sheegnay waxba tadkiir iyo taniisba inay ku banaan tahay ee marka uu macduudku dambeeyuu tamyiis ahaan u dhaco ayay xaaladaasi imanaysaa ee tan labadaba ay banaan tahay ee arrinta kale jirtana waxa weeye waa marka dee macduudku xadfan yahayba taasna imika halkan inooma xadfan imika halkan taqdiimkiina waa wax iska banayn karaa haddaba calى adbaqan halaaثin marka muxuu yihi laqad ra'aytuni waa xaaladii koobaad buu sheegaya waxaan is arkay ee horena waa ti aan isugu soo baraarujinay khasaaista afcaal اlqulub inay kamid tahay in waxa weya faacilkeedi iyo mafcuulkeedu laba damiir oo dee waa laba damiir oo mutasila oo wax kaliya u laamaya inay noqdaan waa afcaasha qulub bay khasaa'isteeda tahay taasi afcaasha kale ma imanayso ruyada basariyada inta kalun bay ku xambaaran tahay laqad ra'aytunii waxaan is arkay oo naftaydii arkay weyon deeta walxaal ma axadun axad axad aanu ahaanin ashadda mid looga nacay uga daran bukdan xag nacayb lirasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay mini aniga maada waa ti de ay xijaaziyad naafiyadii oo de waa camalkeedii maka camala laysay de cinda xijaaziyin camal falaysaayo axadun markaa ismigeedii ashadana khabarkeedii bay noqon oo de maada nafyadi markay de markay ta ay xijaaziyada ka cabirayaan wey bal markaa waxa uu leeyahay waxaan is arkay waa waktigii u gaalka ahaa oo isoo martay iyadoo ruux marka la eego rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh nacaybka uu necab yahay aniga iga badan baanu jirin macnaa dad oo dhan ba ee ka ugu necab baan ahaa hadday wax jiraanna dad ila siman mooye iga nacayb badnaaba maba jirin walaa axaba ashaddadii bay ku cadfan tahay aan nidhi waaba khabarkii maadan xijaaziyada ah walaa axaba mana jirin axad looga jacayl badan yahay ilaya aniga xaggay an akuna inaan noqdo qad istamkantu mid makansaday minhu rasuulka ilaahay dee oo gacanta kuba dhigay oo faqataltu aan dilo macnaa xaaladaasna muu jirin ba wuxuu leeyahay bal ruux la siman waaba suurtagal ruux uga badan buu leeyahay mana jirin waktiga caynkaas ah ruux marka la eego aniga xagga iyo san ahayn uba jeclahay tiisa loogaga jacayl badan yahay in rasuulka ilahi intuu gacanta ku dhigo uu dilo macnaa dad oo dhanna ka ugu jecel baan ahaa inaan gacan makansado oon dilo dad oo dhanna ka ugu jecel baan ahaa falow mutu haddaan dhinto haddaad tidhaahaan falow mituna waa isla mid un oo waa laba luqoo jirta un oo midka oo miinta aan kasrino iyo mutu qur'aankana labadaba waa la aqriya laba qiraao sabciya kollay sababtuna waxa weeye ficilkan baa laba luqo ama saddex buu ku yimaada lakiin laba dee isla baab noqon mid waa maata iyo mutu waata badanee dee a garanaysaan ee aragteen waxaa kaloo ku yimaadaa maata iyo mato oo sida khaafa iyo khaafu oo kale ah haaba iyo haabu oo kale oo iyaduna dee marka mataya mutu marka la yidhaha de waxay noqon maadigii mutu bay noqon waayo wawdeeda xaraka u munaasiba dee miimteedu ay yeelan hadday mata iyo matu tahayna dee kollay matu ma noqonayse mitu bay noqonaysaa sida khiftu ba an u odhanna khaafayo khaafu oo kale luqo saddexaad baa jirta oo yaanay badnaanin ba kale mata yamitu sabaaca yamiicu oo kale iyadna way jirtaa laakiin de b mata yamitu iyo mata yamato isaguba bay ku wada yimaadaanoo imaka baca yamiicu bictu iyo khaafa yakhaafu khiftu labadu isku meel bay maraanba haddii xataaso in baa saddexda luqadna kale reer shanqaydin ahaa filaya <clears throat> man manacat zawjathu minhu lmabit mata yamutu wayamatu wayamit <laughs> ninka awjadiisa walaa dahabekii gogasha u diiday buu leeyahy maata yamutu wayamaata wayamit man manacat zawjatuhu minhu lmabit maata yamutu wayamaatu wayamit beydkaba buu doonayay inu dee shacirkaa luqaadka inoogu jamciyey adugu bal ninkaas xaaladaasaa ku dhacday buu leeyahy taasi kuwa dhacday marka waxaan leeay falow mutu iyo falow mito mitu calaa tilka alxaali xaalada haddaan ku dhinto kale de luqadna waxaan idinku baraarujinaya luqadna dee daruuri bay utahay umuurahan dee xadiid hadday tahay quraan hadday taho inay yadna u baraarugtaan taas oo kale ruuxu ilmaan fiican uba yeesho taas anado luqadii iskaga jira lafdigan alxaal eeg calaa tilki tilka ayaa ka horeysa tilka waa lafdi muanasa ee waxaa daahirku keeni laha in la yidhaaho calaa tilka alxaalati xaalada haddaan ku dhinto imakana calaa tilka alxaali baa timi iyadna waxa weeye de kolley meesha inagu soo martay waana wax soo noqnoqdo tay in loo baraarugo lafdigan alxaal xagga macnaha marka la eego waa la ta'niisiyaa macno ahaan lafdi ahaanna waa la tadkiriyaa luqadaasaa fasixa way jirta alxaalati eh, lakin luqada fasixa luqada carbeed waxa weeye ama afsaxi in macno ahaanna la ta'niisiyo lafdi ahaanna la tadkiriyo maxaan u leenahay lafdi ahaan la tadkiriyo inaan ta lagu darin macnahana ta'niisiyana marka ishaara ay u laamayso ama sifo ay tahay oo kale waa la ta'niisiyaa waxaas oo maxaan odhanaynaa haadihi xaalun xasanatun eg haadihi iyo xasanatun laftigiina xaalatun ma odhanayna xaalun ba odhanaya luqada afsaxi waa taas oo macnaha lafti ahaana in la ta'niisi la tadkiiriyo macno ahaana markaa damiirka u laamaya ishaarada u laamaysa iyo bal matalan sifada u laamaysa iyo waxyaalahaas oo dhan baa raacaya oo la taaniiskii ka muuqanaya iyadii laakiin kama muuqanayo lafdiga taaniiska lakin maxaa jira waa luqada fasixa ama afsaxa iyada haddii lafdiga aan taaniisina de taas waa luqadii carbeed waa kamid bal waa tanna waa inagu soo noqnoqon ama luqada afsaxi waaba taasba weye calaa tilka alxaali lakuntu haddaan sidaa ku dhinto lakuntu waxaan ahaan lahaa min ahli naar oo maalintaa dee gaalnimu ku dhiman laha marka waa gaal aan ah, dee waxa weeyaan looga dambi dhaafayn o ehlunaar baan ahaan la falama jacala allahu markii ilaahay yeelay alislaama islaamnimadka fii qalbi qalbigayga uu yeelay oo islaamnimadkii markii ilaahay qalbigayga geliyey kolley waa xudaybiye dabadeed un ahayd waayo kolley markaasna xudaybiye dabadeed ama cumrat lqada kolleyna waa dabadeed bacda cumrat lqada bay yimaadeen sanadii sideed isagiyo khaalid iyo falama jacala lahu islaama fii qalbi ilahay markuu qalbigaygii islaamnimo yeelay en arkay xaaladu si ay tahay ayaan ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam de waxaanay wada socdeen cuhmaan ibnu dalxa iyo khaalid bay wada yimaadeen isagu markaa xabashu kaba yimi oo intii markaa xaaladii markuu arkay uu arkay qalbigiisa islaamnima kuwa dhacday iyabuu kollay ka dheeraan arrinta siday tahay buu xaggaa isagaba tegay markii dambena waa kan isagoo soo noqday bay qoladuna soo baxday iyaguna de arrintan ay kuba dhacday oo madiine ujeeday kulmeen oo dhe wayse soo raaceen ataytu nabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baan u imi faqultu waxaa ihi ubsud kala bixi yamiinaka midigtaada fidi fal ubaayicka waan kula muwaayacoonaya aan kula muwaayacooda oo kale waxa weya gacantaada kala bixi weeye kaley dee ma garan karo siyaalaha idin xarakaysan waa xarakadan horreysiisay oo waxa weeyaan in fal ubaayicka aan idhaa ama fali ubaayicka labadaba de waa caadiya lakin markay fa ama uma ama wow ay kaba dambaysa laamtan laamlamr sade walyaqdu maala tafahum markaas wal falyad iyo de wixii lamidkaa ah, tafatahumi wow iyo uma iyo fa iyo inta badan laamta waa la reebaaye bal waxaan ka dhigayaa laamtan laamlamr waana dee yar tahay lakin waa luqo jirta un ruuxu inuu is amro de laamlamr waxay gashaa ficil mudaaric oo de taas oo kale weliba gaa'iba ayay gashaa oo dee sa ha yeeleen yadawafuu liyaqduu matala tafasahum iyo ta waxa weeyaan liyunfiq duu sacati min saacatihi qur'aankaba se tan oo kalena iyadna waa luqo jirta uno waa ruuxoo naftiisa is-amraya oo amar oo kale bal halkan shuraaxda qaarkood laamta laamukey inay tay ku baneeyeen oo markaa ficilkii la nasbiyo fali ubaayicaka la yidhaayo falikay ubaayacaka macnuhu noqonaya si aan kula mubaayacoodo gacantaada fidi bal hadda intay horreysiyeen waa aan kula mubaayacoode gacantaada kala bixin fabasada yamiinahu midigtiisii uu rasuulka ilaahay fidiyey qaala wuxuu yihi camar baa odhanaya faqabadtu yadi gacantii baan laaftay haddana markii rasuulku soo fidiyey ayuu gacanta idin laaftay qaala wuxu uhi malaka yaa camrun maxaa kuu sugnaaday camri oad gacantaadii u laabtay qaala wuxuu yidhi camar baa odhanaya qultu waxaan idhi aradtu waxaan doonay oo rasuulka ilaahay baan ugu jawaabay an ashtarida inaan shardi dhigto oon wax shardiyo qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh tashtaridu bimaada maxaad shardiyaysaa oo waxa aad shardiyaysaa muxuu yahay taas baa rasuulka ilaahay kana imaam nawowi raximah llahu tacaala waa isagoo leeyin ba'dan gashay bimaada leeyay sabax kuba timi usushii oo sabaa lagu dabdiyey marka waxaa suurtagala buu leeyahay badu inay zaaidato tawkiid loo ziyaadiya waayo wuxuu leeyahay ficilkani ba uma baahna oo de wuxubaabay ahayd tashtaridu maada ama maada tashtaridu ba'dan gelitaanka halkan markaa inay ziyaado un tahay adkeyn daraaddeed ama ficilkii tashtaridu uu macno yeeshay ama macno kale la dhexgeliyo ah taxtaadu macnuhu waxaad u ixtiyaadoonaysaen arrintan ixtiyaad ahaan aad ula timi muxuu iyo taas baa ba raaci kar lahayd aduu bal haddii bade waa zaaid la yidhaahno kolley dee meelihii la ziyaadin jiray meeshani ma aha oo dee samac bay iska noqonun tashtaridu bimaada qoltu waxaan idhi an yukfara lii in lay dembi dhaafo waxyaalaan sameeyey dunub waaweyn baan sameeyey adigaan kaa hor imo de anigoo islaamnimadkii iyo waxa weeyaan de cadaawadaa badane uu sheegayba iyo de sidaa uu islaamnimadka ula colayna wuxuu la coloobay maaha rasuulkii ilaahay in magac ahaan waay waxaan u laba diintan uu laba yimi an yukfara lii qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa yihi maxalushaahidku waa halkan ama calimta miyaanad ogeyn ana alislaama islaamku yahdimu inuu duminayo maa kaana qablahu wixii ka horreeyey duminta halkani uu baabiinaya wey oo tirtiraya oo dee kol haddii iska daa dunuubtii kale gaalnimadii waa baabiinaya ruuxii waa laga dhaafaya wixii hore o dhan looma qabanayo wax kastaba ha sameeyo waa anal hijrata hijradu tahdimu inay duminayso maa kana qablaha wixii kaba horeeyey oo hijradna wixii ka horeeyey inay yadna baabiinayso ee ruuxu waaba soo islaamay laakiin ma hijroono waa soo hijrooday hijradna wixii ka horeeya sayi-adaa inay baabiinayso wa ana alxaja xajkuna yahdimu inuu duminayo isaguna maa kana qablahu wixii kaba horeeyo xajkuna de imaka halkaa taasi waa islaamnimadkii bay ahayd waa ruuxii muslimka ahaa ee xajay xajkaasi inuu ka tirtirayo ka baabiinayo wixii ka horreeye dunuub ahaa bal taasba weeye hijradna waa saas oo kale bal haddaba dembigan xajka iyo hijradu baabiinayaan ma sayi-aadkii ama sakaa'irtiiba mise waa dembi dhammaantii sida daahirka xadiisku yahay bal kollay umuuro kalea inoo dambeeya in allahu tacaala oo dee markaan kitaabulimaan ka baxno kollay aan markaa dabadeed aan dheeraan doonin oo axaadiis bal matalan kala duwan oo camalka saalixa wixii lagu dhaafayey waxyaalahaas ay noogba imano bal taas markaa kale ayuun baan eegi doonaa xadiidka imika tan baan ku soconayna oo dee bal hijradna wixii ka horreeyey inay dumin tirtiri waana alxaju yahdi ma kana qabla taasi bal markaa waa marxaladii wama kana mana ahayn bal xaalay ahayd taas oo xaaladii waa soo islaamay wa xaaladiisii dambe markaa ayaa u bilaabantay tan xaaladii hore waa tii qabla islaamihii bay ahayd ama dabaqaa hore wama kana axadun axad ma ahayn markaa dabadeed wey axaba ilaya mid xaggayga looga jacayl badiyay min rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam oo axad aan rasuulka ilaahay ka jecelaa maba jirin walaa ajal axadna ma ahayn mid kaga weyn oo fi cayni cayni ishayda ama caynaya labadayda idhood minhu axad aniga marka la eego haybe ahaan iyo jalaal ay kaga weyn agtay agtayda kaga weyna maba jirin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wama kuntu maan ahayn udiiqu mid kara an amlaa inaan buuxiyo aynaya labadayda indhood minhu inaan labadayda indhood ka buuxsadoon hagaag u eego maan karahaynba waa ijlaal waa sii saxaabada waaweyn ahayd bal dee raggii inoo soo sifeeyey ee rasuulka ilaahay inoo soo tilmaamay khalqigiisii inooga soo warramay saxaabo yaryar bay ahay raggii waaweynaa sanoo kale ahayno may sifayn karayno dee ishaani kama buuxsanahayn laakiin waa dadkii yaryaraa saxaabadii yaryarayd ayaa rasuulka ilaahay inoo soo wasfigiisii oo dhan inoo soo naqliyey an amlaa caynaya minhu ijlaala lahu waa weyneyn aan isaga weyneynayo walow siltu haddii lay weydiiyo an asifahu rasuulka ilaahay inaan tilmaamo imaka suu eka ma adabtu ma karayo buu leeyahy maan kareen sababtuna liannii anigu lam akun ma ahayn amla-u caynaya minhu labadayda indhood midka buuxsada maan ahayn walow mutu waa luqadii ba inoo soo noqon karana calaa tilka alxaali lafdiguna waa kii imaka aan soo sharaxnay bal marka haddaan xaaladaa ku dhinto oo waktigaa rasuulkii ilaahay iyo dee xaaladaa hore intaan waxyaalihii dambe dhacay aanay dhicin aan dhinto la waxaan rajayn lahaa an akuna inaan noqdo min ahli janna oo dee xaaladaydaama ta ahayd inaan heljanno noqdo waa xaaladii labaad taasee xaaladii saddexaadna waa tan uma walina waxaan tawalinay ashyaa shayaal baan tawalinay ma adri aanan garanayno ma xaali xaalkaygu wuxuu yahay waxaan noqon doona iyo dee bal halkaa wax iga yimi halkaa iga soo galay aanan garanayn shadutawali de waa wilaayadii masarba oo taas dee waktiyada mثala waa taan lahayn cثmaan waktigiisii qaybo kaba mida ah iyo cmarna waa hayay markii dambena mعaawiye ayuu de waana qayb dagaaladii khaasatan sifiin oo kale iyana waa dadkii xagga mعaawiye ka socday kaba qayb galay bal masrna markaa markaa hore waktiyadaas sifiin iyo laguma dagaalamay waxa weeyaan de amiir almuminiin cali bay ibradiisa ku hoos sugnayde lakiin markii dambe haddana waa kaa dib markii khaasatan taxkiimkii dhacay dabadeed isagaaba tegay oo waxa weeyaan waa laga soo saarayna ama dadki xaggaad u bal matalan markii dambe waaba taasoo oo de arrin gacmihiisi ay kaba baxeen oo waa umuuraha dambe uu dhex galay ama wilaayada haba noqoto ama waxyaalaha kale sheegaya haba noqotee taas buu sheegaya umuurahaasaan tawalino aan garanaynba arrinkaygu suu yahay faida ana mutu oo markaa waa xaaladan saddexaad faida ana mutu tana waa dardaarankiisi anugu haddaan dhinto falaa tasxabni iyaana iraaci naaixatun de waa taa dembi weyn iyo dee bal cada de taas inay leedahay naaixada soo maray in tubar oranaysa iyaana iraacin walaa naarun dabna iyaanu iraacin oo de waxa weeyaan arrinkana haddii aan ka dhigno de waa saxaabi wuxuu inoo sheegay oo xukman marfuuc aan siino de waabayn isagiina waa waxaan kaba qaadanayno laakiin waxyaalo kaloo soo arooray baa jira culimada qaar karaaha un ha kaba dhigeen dabka yaan meydka lala raacin in oo ay yidhaaheen shicaarkii jaahiliyada ahido iyagaa dab la raaci jiray de gees kalena tafaa'ul xun baa ku sugan oo naxariis baa loo rajaynaya dab iyo naar iyo waxyaalaha caynkaasee nooc tafaa-ul ayaaba looga dheereynayaa ay yidhaaheene bal adigu yaana iraacin buu leeyahay tu barooranaysaana dabna yaan layla raacin oo dabna yaan layla raacin oo dee bal matalan waa shicaar jaahiliya in gees kalena waxa weeye dee waaba in tafaa-ulkaasna waa sugan yahay oo bal waa taas raacitaanka hore ayay diidayeen oo saxaabigani uu diidaya kolley nahyina waa soo arooray ee barhkood iyaani xadda taxriimba gaadhsiinin be dee bal iyaday taa tahay in iyadooba dhacirta laisleeyahay oo mala waa daaco iyo cibaado in dee laba dhigo halkii qabri ama qubadii iyo waxyaalahaas dab iyo waxyaaliya laguma shido waa tan raacidaas keliya diidayeen oo aba nooc dee iyaduba tafaa'ulkaa adag ba e bal dee nahyigaasa kuma soo arooray de iyadoo marka horeba waxyaalahaas <coughs> taabud la dhisay qubad la dhisay wax sharcigu dee uu matalan xarimaya ay tahay <coughs> haddaba falaa tasxabni naayaxatu walaa naaru faida dafantumuuni marka ay aastaan oo dee marka ay aastaan fashunuu calaya turaaba shanan sunuu calaya turaaba sanana labada dabdiba culimadu halkan kitaabka way soo naqliyeen xagga macnuhuna waaba isla macno waabay isku dhow yihiinoo macnaa waxa weeyaan waa ciiddii igu roga rogid ee adugu rafiiqahoo dee debacsan oo sahlan taas igu roga ciiddii ay igu rogeyseen taas buu idhi oo wuxuu leeyahay almuhmala asabu fi suhuula iyadoo bal matalan rifqi iyo si debacsan oo sahlan ciiddii loogu rogaba haddii shan laba yidhaahana haddii lakala farqiyo waxaabay noqon de waa asabu ama waa ciiddan lagu rogayo maca tafriiq iyadoo dee la baahinayo taas oo kale isaga dee imaka shan lugaarato oo kale luga cibaaradan ama jumlada marka la isticmaalayo werarkii baa la baahiyey weeyaan oo de wixii werarka laguma qaadayay oo dee tafriqa ama nooc tafriiq baa kuba sugan lafdiga shani ciddii igu roga si sahlan weeye uma bacdigeed markaas aqiimuu nagaada xawla qabri markaa ciidda igu rogtaan qabrigayga hareertii qadra ma tunxaru jazuurun neef geela inta laga qala qadarkeed oo markaasunba haiga yaacin oo iga dareerin marka ciddii igu rogtaan waxoogaa ila jooga bal dee waaba muddo oo waa inta neef geela laga gowracayo intaa in laeg ho dee malaa gawrac keliya un dee laga googoynayo siduu isagu wado intaa in laeg ila jooga isaga imika waa ibnu ma cabdla camr ibnu caas si uu kuba dardaarmay Eh, lakiin dee xadiid kale oo abi da-ud iyaba ay wariyeen ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muxuu odhanaya markaa laga darin dee aaskii la dhameeyo dee istakfiruu liakhiikum oo de waa isagoo markaa walaalkiin ilaahay dembi dhaaf weydiiya fainahu alana sayusal iminkaa la weydiinayaay oo macnaha ujeeddadu markaas aaskii la dhameeyo iyadoo ruuxii dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyo waa taa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh naba farayo waa noocan lenin yani de bal intaa gaadinba saxaabigani sheegay de haddii isagana waa kalaam saxaabi oo ihneemka iyo iyo ama dardaarankii iyo de waa umuurtii dhici karta inu de cilmi intaa kaba badan intan aan sheegaya uuba lahaa isagu e de waxay noo soo aroorayba waktiga caynkaasa in la yar joogo bal masalan adigu maaha meydkii adigu loo duceeyo ilahay dembidhaaf loo weydiiyo loo weydiiyo in ilaahay subxaana watacaala waafajiyo oo qowlka haabitkaa uu ku sugo su-aashan la weydiinayo marka muxuu yihi qadra ma tunxaru jazurun wayuqsamu laxnuha ah. in neef geela laga bireeyo oo hilibkeeduna laga qaybiyo intaa in leeg waxa weeye qabrigayga agtiisa ku nagaada waa idinkoo ii ducaynayaba xataa astanisa bikum waa si aan idiin weheshado ilaa dikaba aan idiin weheshado ujeedada waktigan waa lasoo noolaynaya fitnadii qabriga meesha taale iyo su-aashii oo malaa'igtiina way u imanaysaa way weydiinayaanba eh, bal waktigaas awehelo ah, kale igu noqotaan oo de weliba say ugu noqonayaan waa ducada rasuulka ilaahay noo tilmaamay istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tathbiita fainahu aln yusal walaalkiin dembi dhaaf ilaahay weydiiya waxa u weydiisaan ilaahay inuu sugo oo fitantan qabriga dee kaba dhalan sida su-aalahan munkar iyo nakiirta uu qowlkii haabitka ahaa uu kuba sugay yuhabbit llahu اladina aamanuu biqowli haabiti fi lxayaati dunya fi laakira bal martana dee waana tan markaa qabriga la weydiinayo ayadu dee kuba suganba markaa taas weeye intaas waa taas baa istinaadka keenaysa ducadaa loo ducaynayo istikfaartaas iyo ilaaho loo weydiiyo in qowlkii haabitka ilaahay kuba sugo oo andura aan ka arko maadaa uraajicu bihi waxaan ugu jawaabayo rasula rabbi rabbigay rusushiisa iyo ciddaa ii imanaysa rususha rabbigay ah waxaan ugu jawaabayo bal xadiidka qaybo fawaa'idiisii waaba taan soo sheegnay xagga marka la eego dee hadmigan xadiidka baabka u baabaysnaa maxalushaahidka waan soo sheegnay arrintan muxtasarka iyo in la xusuusiyo bal matalan aayaadkii rajahaiyo axaadiistii cafiga iyo bal matalan inuu qalbi danigiisa fiicneeyana waa taa marka hore aan soo sheegnay waxyaalaha kale inoogu sugana de waa fitnat lqabri oo taa axaadiistii kala duwneyd ee qaybi kitaabka inooguba imanaysay ay kuba sugan tahay iyo labada malag su-aashoodii in mugsiganna waa tan imika aan sooba sharaxnay taas aan soo sheegnay masaladii naayaxada iyo naartana waaban kaba soo hadalo waa umuuri de xadiidka kolley dhexdiisii baan kusoo yar sheeg sheegnay xadaثnي محamed بن xatim بن maymuni وإbrahim بن dinari wlfظ لإbrahima qala xadaثna xajاج whuwa بن محamedi عan بn jurayji qala أخbaranii yعlى بن mسlimi أnahu samca سacيid بن jubayr ma inta kale waa dad aan soo aragnay waxaan yacla بن mslim ahayn isaguna waa nin ثiqo yacla بن mslim ibn hurmuz baa la yidhaahaa waana nin ثiqo ah kolleyna waa dadkii marka la eego taabiciinta raggii ugu yaryaraa buu la wakti ahaa la mucaasarooday laakiin isaga aragti صaxaaba umay sugnaanin saa daraaddeed markaa in kastaba dad siqaara taabiciin isku da iyo isku wakti ha ahaadeenba eh kol haddaanu saxaabo haba soo gaadhay aanu laba kulmin atbaacu taabiciintu buu kaba mid yahay marka wuxuu ka maqleyna xadiidka taabicigii shahirka ee qiimaha badnaa saciid ibnu jubayr ninkii xajaajna dilay dee bal matalan taas waana dee malaa wa ka dabadeed isaga wax dambe mama dilina ayaa wax yar dabadeed buu dhintee yuxadiu can ibni cabaasin iبن jubayr baad maqlay yuxadiثu xaal uu waramaya can iبni cabaasin oo wuxuu yihi iبnu cabaas ana naasan dad min ahli shirki dadka iyagu shirkiga u ehelkaa ee gaalada ahaa ayaa qataluu waxbay laayeen oo fa akharuu qatligii bay badsadeen layntii ay dadka bigayri xaqin ku dilayeen wazanow way snaysteen oo fa akharuu ina waaba gaale e eh, zinadiina way badsadeen taas uma atow muxamada salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay bay u yimaadeen oo faqaaluu waxay yidhaaheen in aladii kan taqulu aada leedahay eed ku qowleyso watadcuu aad dadkana ugu yeedhaysaa waa diintan islaamnimo iyo ilaah in la rumeeyo la waxido taas la xasanun waa fiican yahay walow tukbirunaa haddaad noogu warramayso ama ad noogu warantid ana lima kii inuu usugnaaday camilna aan samaynay kafaaratan waxaan samaynay qatligaa badan iyo zinadaa badan iyo taas ahayd kafaara inuu leeyahay haddii aada noo sheegtid oo waxna lagaga dhaafaya ay jiraan haddaad noo sheegtid jawaabtii lowdu way xadfan tahayoo waxaan qadaranaynaa la aslamna dee waana qur-aankiiyo meelo kaleba ay dhacdaa iyadoo lowdaa jawaabteedna ay maqan tahay oo dee waxa wey kolley siyaqaana ku xadidi une waa la iska qadartaa la aslamna hadday dee taa aada noo sheegtid waxa aan samaynay wax kafaaro u noqonaya waanu islaami lahay fanazla waxaa soo degay wاladina laa yadcuuna maca allahi ilaha aakhara walaa yaqtuluuna الnafs alati xarama allahu ila bاlxaqi walaa yaznuun wman yafcal dalika yalqa asama yudacaf lahu اlcadaab waykhlud fihi mahana ilaa man taaba oo kolley dee inta muhimkee iyaga khuseyneysay waa ilaa man taabadan dee ka dambaysa istitnaha weeye oo ilaahay markii wuxuu ka soo waramay suuradduna waa suurad makiye ah dadka cibaad الرaحman صifaadka fiifiican ay leeyihiin oo kuwa addoomaha ilaahay waladina kuwi weeye laa yadcuuna aan caabudayn maca allahi ilahay maci ilahan ilah aakhara kale walaa yaqtuluuna aan dil ahayn annafsa nafti alatii naftaasoo xarama allahu ilaahay qatligeeda xarimay ilaa bilxaq ee qisaas iyo wixii iyagu keenaye banaynayey in la dilo un mooye walaa yaznuna aan zinaysanayn dadka acmaasha kaba dheeraanaya ee waxyaalaha aan laba iman ayaa cibaaduraxmaan ay yihiin haddaba waman yafcal yalqaa saaman ruuxa waxaa sameeya dalikadu waa madkuurkii madkuur ahaan baan ugu celinaynaa in saddex xaala saddex shay baa inoo horeeyo shirkigii iyo qatligii nafta bigayri xaqin lagu diliyo zinadii haddaba madkuurkaa ruuxa sameeya yalqa wuxuu la kulmayaa athaaman cuquubatan waa lagu fasiray oo ciqaab buu la kulmayaa dee barhkood waadin fi jahanam o yidhahd ama athaaman waa jazaa ismi weye dembigaa uu sameeyey abaalkiisi ayuu la kulmi doonaa marka maxaa dee iyaga tii khuseynaysa waa ilaa man taaba o amana camila camalan saalixan oo kaa isagu toobad keenay waxaa ka toobad keenay camal saalixa laba yimi imaan laba yimi dee kuwaa ilaahay toobada u kaba aqbalaya markaa taas baa soo degtay waxaa kaloo soo degay wanazla ya cibaadiya aladiina asrafuu qul ya cibaadiya aladiina asrafuu waxaa tidhaahaa addoommahayga iyagu aladiina kuwaasoo asrafuu xadgudbay oo calaa anfusihim nafahoodi oo macnaa waxa weeye macaasi ay badsadeen xumaan ay badsadeen iyo taas iyo macaasiday aada u badsadeen taa ugu xadgudbeen nafahoodii o laa taqnadu min raxmat illah naxariista ilaahay haka quusanina in allaha yakfiru dunuuba jamiica ilahay dunuubta dhammaanteed waa ruuxii toobad keenaya weeye shirki iyo kayrkiiba rabbi waa kaba dhaafaya taas baa soo degtay oo imika halkan wuxuu imaamka abale waxa muslim aayaadkan ama xadiidkan ugu soo arooriyey labadan aayadood sabnusuulkoodii kaba waramaysa inuu caddeeyo un qur'aankuna inuu kuba yimi sunnuhu arrinkan iyo xadiidka hore wixii inooguma sugnaadee ah islaamnimadku inuu duminayo wixii ka horreeyo xadiidkii hore waxaa inoogaba sugnaa dee alislaamu ya ana alislaama yahdimu ma kana qabla aayaadkana macnihii ayay iyaguna inoo sugayaan xadiidkaa inoogaba sugnaaday dadka qatliga iyo kufriga iyo waxyaale laba yimi hadday toobad keenaan ay iimaan laba yimaadaan in lagaba dhaafayo dee tan kalena dadka iyagu israaf kufri iyo wamaa duunahu macaasi badsaday haddii ay de iyaguna toobad keeneen ilahay dunuubta o dhan waa wada dhaafayaayo macnaa macnihii xadiidka inooguma sugnaa ayaa qur'aankiina inooguma sugan oo tan baa adugu bal markaa munaasabaduna ay tahay baabu bayaani xukmi camali اlkafiri ida aslama bacdah hada kani baabu bayaani xukmi camali اlkafiri ka gaalka camalkiis bal xukumka uu leeyahay iyo wuxuu noqon waa camalkii marka la eego dee camal saalixa noqon laha haddii iimaan jiro ee camal ilaahay loogu dhowaado noqon lahaa markaa dee gaalnimadiisiina uu sameeyey bal camalkaasi wuxuu noqon inuu sawaabkiisii dee kol hadduu gaal ahaa uu wada buray oo oo aanu xataa haba soo islaamee ka aanu waxba la aanu ka helahayn iyo in in kol hadduu soo islaamay bal uu isaguna ictibaar yeelanayo baabu bayaani xukmi camal alkafiri ida aslama bacdahu bacda hada alcamal camalkuna camal kasta ma camalkii haddii uu xun yahay waa kan imika aan kaba soo baxnay oo waa baaba'aya waxba markaa lagama soo qaadayo looma qabanayo allahuma de haddii islaamkiisu fiicnaado sida casharkii kan ka horreeye kusoo maray baabkana imika aan ka soo baxnayna macnihiisu uu ahaa ama inooguba sugnayd ee camalka imika halkan la sheegaya waa camalkii dee fiicnaa weeye maha camalkii xumaa maaha camalkaa xun iyada dee islaamnimedkii waa baabiinaya looma qabanayo weye kol haddii islaamkiisu fiicnaado kani waa camalkiisii uu marta la eego khayrka ahaan lahaa haddii uu ruux mu'mina yahay qurbo ahaan lahaa dabadeed hadduu soo islaamo camalkaasi isaguna ina waa camal xafii xalil la sameeye ma camal buray unbuu noqonaya oo wixii imaka ka dambeeyun baaba dee wixii loo la yimi camal saalixa loo qoraya mise waxa weeyaan camalkaasi wuxuu noqonayaa waa camal isaga u ajrigeedii u helo taasna jawaabtu waxay inooguba iman ama arinku inooguba iman xadiiska oo waaba kan xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهب qال أخbarnي يuنس عن بن شهاب qال أخbarnي cروة بن الزبير أنa xakيم بن حزاm أخbarah bal صxaabiga mooye inta kale o dhan waa inaan soo wada aragnay waxa weeye dee dhammaantood barhkood magacyadoodii halkan inoogumaba sugnaa kolle waktinaan haya aan isku xusuusna ama idinka idin weydiiyo laakiin de waa uu dad inagu badanba weeye kitaabka curwat ibnu zubayr ba wuxuu yihi xakiim ibnu xizaam baa akbaro xakiim ibnu xizaamna waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah waa xakiim ibnu xizaam ibnu khuwaylid oo waxa edo u ahayd khadiija bintu khuwaylid waayo xizaamkan iyo khadiijo walaalay ahaayeen magan xizaamna waa magaca qraysh la bixi jirtay in kaleo dee dadkaa la caanamaalana malaa way la bixi jireen xizaami lakin waa magaca quraysheed oo magaca suurada leh ee ansaar kale hadduu ninku yahay kuba sugan waa xaraam oo ansaarna xaraam bay la baxayeen waana labada xagga suurada dhigaalkay isaga dhow yihiin qrayshna xizaan bay la baxayeen waana wax lagu kala farqiyo haddii kolkolba kutubta qalada dhacayaan had amadbaciya iska badan hada naasika kaba yimaa badane ninka aada haysa hadduu ansaar yahay ansaar xizaan kuma jiro waa xaraam markaa magacu sa cabdالlahi بn xaram iyo xaram بn اlxan iyo nadr بn xaram iyo anas nadr بn xaram iyo dee dadkaa badane iyaga hadduu qraysh yahayna waa xizaan qabiilooyin kaleo kale liwey jiraan lakiin labada reer marka la sheegayo weyo kul qurashiyi xizam wahwa jab wama fi اlanصaari xaraam mid caalamsayid alfiyadiisa musalaxo anaa qurashi kasta waa xizam waana badan yahi buu leeyahay ansaarna magacaasi waa xaraam magaca suuradan lihi bal marka xakiim ibnu xizaam waa ninkaas waana nin dee an arki doona wuxuu samayn jiray fi ljaahiliya bacd alislaamna wixii wax ka daran buu samaynayey waana dadkii muslimat lfatxi oo hore umuu islaamin isagu waa muslimat lfatxi bal mثalا waxaana jirta oo inuu dee waxyaalaha loo sheego kaba mid ee khasaastiisa kaba mid ah dhowr صaxaabiy oo kalena way la wadaagsadaan inuu boqol iyo labaatan sanood gaadhay oo boqol iyo labaatan kaas ba waxay dhaheen lixdana fi ljahiliyu noolaa lixdana fi waa majmuucay culimadu صaxaaba taa tiriyaan dee sidaa u badnaan isagii xasan ibnu thaabit iyo rag oo yidhaahaan boqol iyo labaatan bay gaadheen lixdan sanoodna waa qabla اliسlam marka ama fi ka cabiraan lixdan de sanadood bacdalslam waxaana dee markuu fatxu maka islaamay afar iyo kontonkii hijrada dhishay kolley lixdanka qabla filjahiliya waxay ujeedaanun ama lixdanka filislam intii islaamku shuhuroobay oo aad dee u muuqday weeye waayo haddii kale tiradu way sir bedeli kartaa arrin kale ay culimadu usheegaanna waxaa jira oo oh, ah ninkan waana khaasiya ay yidhaahaan lama wadaagsa cidi lamay wadaagsan riwaayadka qaarkood oo daciifa cali bn abi aalib inuu khaasiyadaa leeyahayna way sheegeen lakin riwaayada aan de aan xujo ahayn oo daciifa inuu kacbada dhexdeeda ku dhashay oo kacbada dhexdeeda ayaa bal halkaa hooyadii iyadoo ku jirtaa fooli ku qabatayo wayba dhashayo de halkaasu ku dhashayo taasoo oo wuxuu kaga duwan yahay dadka kaleo uma xakimun infar wama ligayri cuhid ba adigu siydo de isaga dadka cid kale looma oga cali bn abi aalib ba wax soo arooreen lakin riwaayada daciifa الحكيم بن حزاaم ba mxوu u waramay wa kn أنه qاla لرasuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yihi arأyta waxaad iiga warantaa umuuran umuur iiga waran kuntu aan ahaa ataxanaثu biha mid ku cibaadeysta في الجاhiلiyati جاahiliyadii oo waxaan ku cibaadeysanay wktigii jahiliga oo تqرب baan ulaba imanayey waaba waxaan tilahaa daac ahaan ulaba kaalay تaxanuثkuna laftigu sharxu matigu inooguma iman doonaa asalka hore waxay leeyihiin ataxanus isaga taxanusa iyo habeen kalena waan soo haynay wax lamid ahaa tahajado iyo taxarajo iyo taxanuso iyo dee m baabka mid kalean soo arag waxa weeyaan asalku waa marka uu ruuxu ficil la yimaado uu wax doonayo inuu kaga baxo oo taxanusa macnuhu waxa weeye ficil wuxuu dembiguu iska ilaaliyey oo daaco laba yimi dee dembigan iskaga ilaalinayo kaga fogaanayo tahajada oo kalena macnaha waa hujuudku waa hurdada nafteedii waa dee hurdadiibuu ka tegey bay macnuu noqonayaano azala can nafsi ruju taxarajana waa saasoo kaleo la arka soo aragnayo macnaa wuxuu iskaba ilaaliya wixii xaraj uga iman lahaa waa waxay kuma yimaado macnuhu markaa imaka taxamudku waa tacabud waan ku cibaadeysanaya u leeyahay alfaad kalena xadiidkay nooguma dambeeyaan biha fi jaahiliya waktiga jaahiliga ujeedadu sadaqa waa la baxayay dad buu waxsiin jiray bal geel badan uu bixiyey baa jiro tiradoodaan arki doono addoon buu xoreyn jiray waxyaalahaasu laba iman jiray isagoo de ulaba imanayo tabarur ama taxanus waxyaalaha aan samayn jiray hal lii fiiha min shayin hal lii may sugnaaday fiiha waxyaalahaas min shayin wax ajriya miyaan ku leeyahay faqaala lahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi aslamta waad islaamtay calaa maa kii korkii adoo kuba sugan oo aslafta aada hormarsato min khayri khayr ah oo wixii adigu kuu horeeyey aad hormarsatee khayr ahaa taa adigoo haysta oday kuu sugayn ama korkooda aad ku sugantaad islaamtay wixii waad leedahay weeya xadiidka laftigiisu bal laakin de waxaan dhamayneynaa riwaayaadka xadiiska o dhan waa baabka o dhan waan dhamaynaya hadii ala idhaha marka wuxuu yihi wataxamuhu atacabudu waa tafsiir axad aruwaat adigu raawiga inooma cadda halkan inooguma fasiray ee laftigii taxanuskii ayaa lainooguba fasiraya o imika haddii ataxanasu biha halkaa markuu yihi wahuwa imika atacabud iyo ay dhexda soo gasho idraaj baan odhan layna imika xadiiskii waa tan laga soo gooyeyba laftiga lafti ku dhow ba waxaa jirayin oo inoogu sugan isaguna صaxiixa xadiiskii badulwaxyi oo kale caaisha kaba waramaysay rasuulka ilaahay markii dee uu nubuwadu soo dhawaatay waxyaalihii ugu horeeyey dee in ru'yo saadiqa uu arki jiray oo kale markii dambea la jeclaysiiyey uma xubiba ilayhi اkhalا inuu dadkaba kaba dhex baxo fakana yataxanaثu fii gaari xiraaءa wahuwa tacabudu cibaaradaasa laftiga kuba sugnayd xadiidka matigiisana way ku jirtay wuxuu ku cibaadeysanayay markaas yataxanasu wahuwa tacabudu tafsiirkaa naftiisu bal waxaa la ahaa zuhri bay yidhahdeen halkana zuhri waa ku jiraaye kolley waxaa daahira isagaa umuurahan badsan jiray kol kol tafsiir ahaan bu waxyaale axaadiisa u raacin jiray marka walow axad aruwaat aan idhi waxaana aad ugu dhow inuu ahaa zuhri uu leeyahay tafsiirkan waayo xadiidkaa kaleba isagaa lahaa wataxanusa tacabud وxadثna <clears throat> xasن بن الxulwaniي وcabd بن حmaydin qaala الxulwaniy xasan ibn cali maraynu usoo maray labadoodaba xadaanaa waqaala cabdu xadaanii eg midkood xadaanaa buu yihi midna xadaanii farqiga labadooda udhexeeyana horaan usoo sheegnay labadoodna sheekh keliya wada leeyihin midna wuxuu yihi xadaanaa yacqub midna xadaanii yacqubu yacquubkana wahuwa ibnu ibrahim ibn sacdin maxaa halkan faa'iidada weyne aan ka helayna ay tahay horta wahuwa wuxuu la yimi horaynu usoo maray marar baan soo aragno kuma celinayne laakiin de waxaan habeen dhowna soo hayna haynayn halkaasu meeshaasoo kala gala sheeka sheekiisa sheekhadiisa u sheekho yacquub ibnu cabdiraxmaan la yidhaha markaa de way iskelayaa ma ruuxi yacquub keliya hadii la yidhaha taas uu inoogaga soocay de waana kan huwadana laba yimi si uu aanay riwaayadii u gelin xadaثna abi marka yacqub baa le aabihi ayaa warramay ibrahim ibn sacd isna horeynu usoo aragnay marar labadoodaba waa ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdiraحman ibn cawf can صالحi waa صالح بن kaysan can iبn شihaabi waa tii marka dhaweyd ba uu sanadkii xadiidka kuba sugnaa qala aخbaranii curwaة بن الزbayr أna xakيma بna xizاami أخbarahu أnahu qala lirasuuli الlahi صلى الlahu عalيه وasلم ay rasuul الlahi rasuulki ilaahay ow wa xarfu nida ay de adigu bal waxa weeya waxa dhow iyo wa adigu dhexdhexaadka ruuxa aan aada usii durugsanina waa lagu dhawaaqayo ka dhowba labadoodu malaha mushtarakun rasuulki ilaahayow ara-ayta umuura bal umuur iiga waran kuntu anhaa ataxanasu biha fi ljaahiliyati oo maxay ah min sadaqatin sadaqo aw cataaqatin xoreyn wax la xoreeyo aw silati raximin ama qaraabo xidhiidhinteed afiiha ajrun oo qaraabadana waa xidhiidhinaye bal waxaa u ah markii lagu jiray shacbu abi aalib rasuulka ilaahiy aalkiisii iyo reer bani muطalib iyo reer dee markaa bani hashimba la xisaariyey gaar iyo islaamkoodii dee abilahab ka baxay mooyaane waxyaalihii sirtaa soo gaari jiray raggii soo gaarhsiin jiro hadiyo goor dee waa raashin iyo waxyaalo hoos aan waa kusoo gaarhsiin jiray be bal waxa weeye iga waran ah, umuuraha caynkaasa afiha ajrun horaan u samayn jiray de imika fi lislam hadduu sameeyana waa daaco aada u weyn ba ajri ma ka helaya waxyaalaha waan soo samayn jiray isagoon haddamala magac kudoodna ahayn iyo sharaf kudoodba waa kan le ataxanas waaba isagoo taqarub ulaba iman iyo cibaadeysi ee maaha magac doon iyo hala u arka lahaa faqala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam aslamta calى ma aslafta min khayri weli waa inoo socdaan riwaayaadkii xadaثna isxaaq بn ibrahim وcabd بn xumaydi qala akbarana cabdالrazaq qala akbarana macmar can الzuhriy eeg ibn shab waa zuhri buu isugu iman xadiidku bhada اisnaadi markii hore macmar bay ahayd marna صالح ibn kaysan waxaa kasii horeeyey yunus ibn yazid اlayli intaba waa asxaabtii iyo xertii zuhri marka macmar can الzuhriy bhada اisnaadi isnaadkuna waa de curwa can xakim x وxadثna isحاq بن ibrahim qal akbarana abu muعaawiyata qala xadaثna hisham بn curwa iminkaa zuhri meesha ka baxay niy nin baa yimi halkiisii soo galay waa hisham بn curwo isagoo aabihii curwo kaba warinaya ina curwa can abihi can xakim بn xizaamin qaala anahu qaala qultu ya rasuul الlahi ashyaa bal macnaa waxaad iiga warantood iisheeg ashyaa ashyaa kuntu an ahaa afcaluha fi اljahiliyati qaala hisham yaعni wuxuu ujeedaa atabararu biha ataxanasu bayn markii hore soo maray tabarurkuna waa daacada un de waa min albiri oo daacadii ahayd aan ku daacaysanayey daac ahaan aanu laba imanayey bal umuuraha iga waran ajri ma ku leeyahy faqala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam aslamta calى ma aslafta laka min alkhayr ala waad islaamtay calaa ma kii korkii aslafta aada hormarsatay laka adigo adigo de aad naftaada uhormarisay min alkhayra wixii ajrigiisana waad leeday wey qultu waxaan idhi waxaa odhanaya xakiim fa wallahi baan ku dhaartay markuu ogaaday khayrkaa horena inuu leeyahay oonu dee isagoo xaalal kufri la yimi kola buu soo islaamin haddaanu islaamin waxba ma yeesheen fa wallahi baan ku dhaartay laa adacu kama tegayo shay-an shay sanactu aan sameeyey fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada aan sameeyey ilaa oo aan de waxa weeya facaltu inaan sameeyo uu mooye fi lislaam waxaan samaynaya fi lislaam mislow isagoo lamid a oo wixii aan jaahiliye sameeyey haddaan dee sadaqa la baxay sadaqadii mid lamidaan samayn haddaan addooma xoreeyey intii aan xoreeyey in leeg baan xoreyn wixii adigu aan sameeyey waa inteedii maha magacun waa intii uu ka sameeyey in leeg waana tan aan arki doono si uu yeelay xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالlahi بn نmayri can hishaam bn curwata can abihi cabdالlahi bn curwa maanta la siman ba may hishaam kaba warinaya halka markii hore abu mucaawiya maxamed ibn khazim kaba warinayey can abihi ana xakiima bna xizaamin actaqa fi ljahiliyati miata raqabati waa nin demala xoolo badanna waa laha deeqsina waaha kan boqol adoon buu xoreeyey waa tiro aada u badan waxamala calaa miati baciirin boqol awr ama neefoo geelana waa isna cid buu ku qaaday macnaa tanna wuu sadaqaystay weye maha ada inuu gaadidqaad usiiyey oo loo soo celinayay maahod afkiinta de waxa uu ku rartay markaa gaadidqaad may uu la baxay weeyaan oo uu sadaqaystay boqol geela baciirkuna mudker iyo muanasba u ku wada dhaca awrkii hashaba u ku dhaco oo dee laftigeedna iyo inaga markan tarjamadeedna iskaga baabantay baciirka awr inaan idhaahno hashina waa lagu idlaaqaya un taas waa la odhanaya lakin labada kaliley waa jabar iyo naaqo waxay bacd alcarab kaba soo dee sharibtu waxa weeya labada baciiri oo kale uma actaqa fi lislaami wuxuu xoreeyey fi lislaamnimo markii dambe miata raqabatin boqol kale u xoreeyey waxamalo iyadna waa fi sabiil calaa miati baciirin waa inta in leg waa sina waa kii rasuulka ilahi yihi sidaasaan samaynaya boqol dambana oo geelana sadaqu ula baxay uma ata nabiya salى الlahu alيه wasalam fadakar naxو xadiiثihim raggii hore xadiiskoodii wax lamida ayun buu sheegay bal kolley alfaadii waan wada laqbaynay xadiidkana dee macnihiisii waa ta aan sooba ogaanay xadiidka daahirkiisuna waxa weeye ruuxii gaalka ahaa hadduu camal matalan khayr ah oo dee markan haddii un acmaashan dee loola yimaado taqarub ilaah looguma dhowaado uu sameeyo taas uu sameeyo isagoo dee bal u samaynayo un daaca ahaan iyo umuuraha uba samaynaya oo uu soo islaamo ajrigiiyo camalkiisa horena ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa weeye waad fadligiisa in ajrigaa horena isana loo qorayo oonu ka dayacmahayne loo qorayo taas weeye haddaan qawaaciddii guud eegno waxyaalaha dee qurbada iyo taqarubka loo sameeyo ruuxii gaalkaa kama ansaxayso oo dee iimaan ma jiro waaba gaal marka taasi waxay keeni lahayd in aan waxaa hore aan waxba loogaba qorin laakiin axaadiidan inoo sugan ee saxiixa inoo caddayn bal ruuxii taqarub iyo ama daac ahaan iyo tabarur waxyaale ulaba yimi soona islaame ilaahay islaamnimo waafajiyey ajrigii horena ilaahay subxaanaه watacaala inuu siinayo bal matalan waana taas weeye axaadiidantan way jiraan bacd alculamaa waxyaalo kale ku awilaya halkan waa wada ta'wiilun baan leenahay iska yar dheeraan kara oo fogaan kara oo barkood iyo ay leeyihiin ba markaa ay xadiidka iyagoo leh e waa nin gaalu ahaa qurbana iyo taqarubna kama ansaxo saa daraaddeed ajri kama helayo xadiidkii bay barhkood yidhahdeen macnuhu waxa weeye tibaac fiican akhlaaq fiican baad waxa la iman jirtay kuba kasbatayoo taas baad imikana kuba intifaacaysaay oo de waa akhlaaqdii baad wadataa halkaas barkood ay leeyihiin ammaan fiican baa taa ku heshay markaa hore imika filislaamna baaqi kuuba ah barkood baaba leh dee waxyaalaha aada samaynaysay ayaaba markii dambe sababba u noqday intan lagugu soo hanuuniyo intuba waxa weeyaan waa iyagoo asalkaa hore sheegnay kaba dhaqaaqaye laakiin de axaadiidu sariix bay kuba tahay ilaahay fadligii weeye ilaah baa addoonkiisa ugu tafadulaya markaa ruuxii soo islaamay isagoo waxyaale ixsaan iyo samafal iyo umuura sameeyey oo u samaynaya bal matala dee samafal un isagoo ujeedeen magacdoon iyo waxyaale ahayn markuu soo islaamo ajrig iyo waxyaale aakhir ahaan waa loo qorayaayo dee taasi waana axaadiis usta inooguba sugan weya baabu sidqi imaani waikhlaasi imaanka runtiisa iyo ikhlaaskiisa ayuu baabkiisii yahay oo ujeedadu waa bal mثalا waxyaalaha u daliilka u calaamo ah ruuxan imaankiisu inuu dhab yahay iyo ikhlaaskiisii taas buu balba baabkeedii yahay waana dee tarjamada imika kolley imaam nawowi dhigtay oo kale bukhaari oo kale xadiidkan soo arooriyey kitaabulimaan kusoo arooriy kitaabka bilowgiisa isagu dee tarjamo kale ayuu uba dhigtay oo marka la eego lafdiga daahirkana <laughs> baabun dulmun duna dulmin ama markaa waa dulmi inuu dulmigu maraatib iyo tafaawut leeyahay dulmiyo kala weyn oo dulmiyadu ay kalaba weyiin baab saas uba dhigtay kan bukhaari baa lahaa kan muslim ma lahaa ee de waa taa lena waa tarjamadii nawowiya xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالlahi بn idrisa wa abu mucaawiyaةa wa wakiic can اlacmashi can ibrahima can calqamata can cabdالlahi qala anahu qaal kalley dadkan waa dad aan soo wada aragnay cabdullaahi ibnu idris iyo abu mucaawiya wakiic maanta way simayiin oo abubakr baa sheekh ay u wadayiin xadiidka ayay ka maqleen acmash ibrahim calqama israacay horena iyagoo malaa israace waana rag waana saddex horta taabici weeye saddex xaafidna weeye oo xagga marka laega itqaan iyo xifdi heer sare kaba joogay saddex faqiihna weeye waana saddex wada reer kuufa ah oo waa umuuro dee aad naadir ugu ah asaanida inay kulmaan bal sanadku markuu acmash can ibrahim can calqama ibrahim ibn yazid inakaci ibrahim nakaci waa imaamkan la yidhaah calqamana waa calqamat ibnu qays nakaci waana asigii bal masalan waa marka la ega asaanidii lagu sifeeyey inay asax alasaanid yihiin bay kaba mid yihiin sanadka caynkan bal markaa waxaan leenahay abubakr laga bilaabo ilaa saxaabiga cabd llahi mascuud ee waxa weeye dhamaan waa wada aimo waana sn arrin naadira de raggan nin aan imaam ahayn xaafid ahayn mutqin ahayn kumaba jiro intan dee sanadkee nooga wada sugan maxaa dee abubakar iyo inta ka dambaysaba qaala wuxuu uhi cabdالlahi ibn mascuud ibn mascuud lama naزlat markay soo degtay ay soo degtay aayaddan ah aladina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bظulmin aayaddaas e ulaaئika lahm اأmn whm muhtaduun baanay tatimadu tahay waa aladiina kuwa aamanuu iimaan laba yimi waa dadka muؤminiinta walam yalbisuu aan beehin aan ku darin weeye labasa yalbisu manaa khalada yaklidu buu la mid yaho labasa markaa ba'deedu marka la eega maadigo way fadxisan tahay mudaaricina siay noo taalla way kasrisan tahay waxaa ka duwan labisa yalbasu oo iyadoo ba'da lahoos dhabo ama la kasriyo hadhow marka dambana mudaarica halka tani ay ka kasrisantahay ay ka fatisnaato labi sayalbaso waa tii xidhashada ahayd labi sayalbaso tii dharka ahayd weeye laba sayalbisuna intaa yar bay ku kala duwan yihin xarakadaas midna waa facala yafcilu midna waa ficila yafcalu waxa weeyaan waa tan dee dheehid wax darid wax lagu daro ama wax lagu khaldaan walam yalbisuu aan ku darin aan ku dheehin iimaanahum iimaankoodii ay la yimaadeen ee kaa hore ahaa aladiina aamanuu bidulmin dulmi aan ku dheehin ulaaئika lahum اlamn kuwaasi iyagaa nabadgeliyay leeyihiin wahum muhtaduuna kuwa hanuunayna wey haddaba aayaddani markay soo degtay ayaa shaqa dalika arrinkaasi dhibay ku cuslaaday calى asxaabi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam asxaabtii rasuulka ayuu kuba cuslaaday wa qaaluu waxay yidhaaheen ayuna keebaa naga mida ama ka naga naga maydi waa kee oo laa yadlimu aan dulmi ahayn nafsahu naftiisa macnaa de waxa wey aayaddan markay soo degtay ilaahay muxuu yihi walam yalbisuu iimaanahum bidulmin lafdigan bidulmin waa nakiro nakiradaasna waxay dhacday siyaaq nafyi waa jumladanini waa jumla nafyi walam yalbisuu iimaanahum bidulmin siyaaq nafyi bay dhacday marka nakiradna markay siyaaq nafyi dhacdo cumuum bay faa'iideysaa cumuum bay faa'iideysaa dee adigu cumuumka haddii ay meni la socotona waabay nas ku noqon haddii kalena daahir weeye bal markaa cumuum bay faa'iideysaa marka maxay faa'iideyneysaa noocaas markaan taa eegno waa dulmi wax la yidhaaha o dhan marka kii yaraa iyo kii weynaaba dulmi inay waa cumuum lafdigani lafdi caama weeye dulmi dhammaantii baa lafdigan inoo soo gelayo kol hadduu nakira siyaaqi noqday dee markaa macaasidiina waa dulmi ruux naftiisii uu dulmiyayo dadkiina aynay macsuumiin maho dulmi waa kaba dhacaya haddaba kol haddii la yidhi ka amniga leh kaa isagoo hanuunaya waa ka aan ina wax dulmiya iimaankiisii kuba darin waxay markaa noqonaysaa de in meeshaa laga wada baxon cidna amni aanay yeelan oo dee ruuxaan naftiisa dulmiyeyn ama wax aanay kaba dhacahayn meeshii ma jiro taas baa deeta iyaga culayskan keentay rasuulka ilaahay bay u yimaadeen faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi laysa huwa dulmigan aada imaka aayadda ku aragteen ee aad markaa aayadda kuba sugan dulmigaasi kamaa tadunnuuna sida moodeysaan maaha dulmi dhammaantii macsiyadii ama kii yareeye kii weynaaba maaha ka loo jeeda e dulmina kol waxay kuma fasiraan wadcu shay fii gayri mawduci dulmi waa la yidhaha tasaruf xaq kayr leeyahay taasna waa tanoo dulmi waa la yidhaahaa laguma tasarufo haddaba bal matalan ka moodeysaan ma aha inamaa huwa dulmigan aayadda kuba sugan ee ilaahay yihi walam yalbisuu iimaanahum bidulmine iimaankoodii aan dulmigaa ku darinen kuba dhehin waa kama qaala luqmaanu libni luqmaan siduu inankiisii ku yidhi yaa bunaya laa tushrik billaahi ina shirka la dulmun cadiim waa dulmika ugu weyn oo dulmigii weynaa dulmigu waa maraatib tafaawutu badan baa udhaxeeya markaa dulmikii ugu weynaayo waa dulmigii shirkiga kaas baa loo jeedaayo macnu markaa muxuu noqon الذينa kuwii amanوu imaan laba yimi وalam ylbisuu aan dheehin oon ku darin imaanahum bظulmi bshirkin markaa ayay noqon imaankoodina shirki aan ku darin ku dheehin kuwaasi amni bay leeyihiin de haddii markaa kii caasigana waa soo gelaya amnigan hore ha uhela ama dib ha uhelabe ulaaئika lahum اأmn wahum mhtaduun taas bu ihi ya bunaya tushrik bilahi in shirka laظulm cadiim marka culayskan arrinkani kuma cuslaaday iyo tan buu kaba dhigay sidqigii imaanka iyo ikhlaaskoodi iyo tan buu kaba dhigaya imaka inuu baabka uba tarjameeye taas buu yihi rasuulka ilahi luqmaana de kolley waa addoonkaa saalixa culimada caamadooda waxay kuba tagaanba inuu de nin xakiim un ahaayo inu saalixa nebi aanu ahayn mala cikrima oo de aanay ku waafaqin baa kaba dhiga inuu nebi ahaaba inankiisana de kolley kutubu tafsir iyo waxyaala barhkood iyo halka iyo magacyo way usoo naqliyaan lakin de waxyaalo waa aan leenahay waa la yihi une waxaynu waa kol haddii imaka wax inoo sugan nas inoguma sugan maha waxaan iskuba shuqlino maha magaciisu muxuu ahaa iyo luqmaan muxuu ahaan jiray iyo de cidduu kasoo jeedaa maxay ahayd iyo umuura qaarkooda in bal taasba wey bal aan yar dhameeyo horta in yar baan kusoo yarlaamin laamin xadaثna isxaaq بن ibrahim وعaliي بن khashrm qala akbarana عisa wahuwa بن yunusa ciisa بن yunus isagana horaan usoo aragnay xa وxadaثna minjab بن الxariث الtamimiy habeenkii inoogu dambeeyey baa minjaabkani kuba sugnaa qala akbarana بن musirin wa cali xa وxadaثna abu quraybi qala akbarana ibn idrisa waa cabdالlahi ibn idriiskan oo ay ninkan ciisa بن yunus isku dabaqa yihiin kolley waana laba nin oo muxadisiina itqaan badan lahaa iyaguna cubaad wada ahaa iyo ragga cubaadi umadeen marka kulhm dhamaantood can اأcmaش oo xadثna abu qrayb qal akbarana iبn idris kulhm can اأcmaش eg iبn idris markaas iyo ciisa بn yunus iyo iبn msr cali saddexdooda weeye kulhm dhamaantood yay xadيidka ka wariyeen acmash bhada isnaadi oo maxay ah can ibrahim an calqamata an cabdالlahi qaala abu quraybin abu qurayb ba wuxuu yihi qaala iبn idris cabdالlahi iبn idris ba wuxuu yihi xadaثanihi awala abi xadiidkan markii hore aabahay idris baan kaba maqlay can abana bni taqriba ama abani bni taqriba waxaa abay doortaan de waa in la sarfiya inaan la sarfin labadaba way noo soo naqliyaan sarfigaalanay doortaan ba la sarfiyo ka hore ka dambe isagu de waa ismaansarife oo de waxa weeyaan calamnimadii iyo wasnu ficilkii baa ku wada sugan can abani bni taqriba abani ibnu taqrib buu aabahay igaba warramay can ilacmashi uma samictu waxaan maqlay xadiidkii minhu min alacmash ujeedada waa maxay had iyo goor culwigii de xadiidkii addiin o naseexna waatan kuma soo maray markuu u yimi sufyaan ibnu cuyeyna huba yimi sayr ibnu abi saalixo uu lahaa camar baa aabbaha qacaqa dee saa igaba warramo inuu nin rido uu doonayo laba kaba rido yihi kii aabahay ka maqlay baaba kaba maqlay waa tii oo kale ibnu idriis baale markii hore xadiidka aabihii buu ka maqlay idriis aabihiina yuu ka maqlay abaan ibnu taqrib abaan ibnu taqribkaas baa acmash kaba maqlay marka isagii acmash yaa udhexeeya laba markii dambe ayuu dib ula kulmay acmash markaasaa maxaa ka baxay laba dhan baa meeshii sanadkii ka baxay oo sanadkii dee aabihii iyo abaan ibnu taqlib oo wuxuu noqday acmash mid toosugaba warinaya waana arrinta addiin oo nasixan kuma soo maray wax laba mida ah. bal kolle macnihiisu waa inoo yahay waxyaalaha inooguma suganna waxaa kaba mida ah dee waa saxaabadu siday yeeleen haddii nas isagoo caama uu yimaado ee cumuumkiisaasaa lagu xambaaraya ilaa la helo wixii khaas yeelayey oo imakaba iyaguba cumuumkiibay kuba xambaareen bidulmin ay u keenayen siyaaqu nafsiga ku sugan ee rasuulka ilahi baa salawaat wasalaamu aleyh de uba sheegay wax qaydaye uu sheegayba nakirada fi siyaaq nafina inay cumuum leedahay sida kutub usul kuba sugan xadiidka way nooguba sugan tahay oo kale in marka khaas iyo caam ay kulmaan imaka aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin waa caam ina shirka la dulmun cadiimna waa khaas in dee khaaska la horeysiinayo oo rasuulka ilaahay khaaskiibu kuba qayday ka ama horeysiiye bal umuurahaas wey dee dulmiguna inuu maraatib leeyahay shirkiga waa dulmi macaasidi ka hooseysayna waa dulmi tacadigii dadka lagu tacdiyayo waa dulmi inuu maraatib kala sarsaraysan leeya way sugan sugantahe lakin arrin baa yar jirta xadiidka <clears throat> halkan waxay noogu sugan markii ay rasuulka ilaahay uba yimaadeen salawaat ullaahi wasalaamu calayh ay hadalkan ku yidhaaheen rasuulku inuu aayaddii kale u sheegay markaa uu ku baraarujiyey taasna macnuhu uu yahay aayaddan kale agtooda inay macruuf kuba ahayd u xusuusiyu leeyahy maya waa dulmiga aayaddaa kuba sugan inuu saa isaguba fasiray bal taas waxaa jirta inaan riwaayooyin balsan bukhaarina way dhacday lakiin bukhaari oo kale riwaayo agtiisa kuba sugan ama dee dhowr dariiq ba ayaa maxaa kuba sugnaa kuba yimi oo iyada dhacday markii ay ulaba yimaadeen rasuulka ilaahay san yidhaaheen dee arrinkan aayaddan inuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalam maa yihi de waa kaasoo umuuro waxa weeyaan arrinkan ba dee aayaddii ay dhibtay dhibsadeen ay sheegeen ayaa waxaa dhacday bukhaari kuba sugan faanzla allahu tacaala ina shirka la dulmun cadiim ilaahay baa soo dejiyey oo aayaddan oo daahirkeedu uu yahay si su-aashoodan dabadeed aayaddan ay soo degtay tanna inuu rasuulka ay markaa agtooda macruuf ku ahayd baaba kuba sugan marka xaafid maxajar oo kale iyo isaga wuxuu kaba xambaaraa inay arinku de markan ay ula yimaadeen في الxaalba ay soo degtay u markaa rasuulka ilahina salawaat ullahi wasalaamu aleyh kuga baraarujiyey uba sheegay si ayadda looba jamciyo bal mثala taas oo kale ayuu uba sheega adigu bal waa tay kuba jamciyaan kolleyna hadalkiisa halkan labadan riwaayo way isfasirayaan un buu leeyahay oo markii iyaga taa hore ay kuba adkaatay waa sida hadalkan xaafid ayaa aayadan kalena soo degtay rasuulka ilahina isuguma fasiray uu leeyahy tan baa taa kala qaydeysa ee bal arrinkaa yar baa jira oo e kollay siday kuba jamciyeena taasoo kaleba wey kale waa xadiis dheer weeye ama baab dheer wallah subxaana wataعala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa